الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد تاريخ ذو من سوى لودي بشي رمضان كن أفر بغولي الصدن يكو تاريخ هجرية tan milaadiguna waa labiyo tobankii bishii sideedaad labadii kun iyo iyo tobanka kitaabka ina hor yaalla ayaan doonayna insha allahu tacaala inaan wixii ilaahay naga fahansiiyo tabaaraka wa aan ka nidhaahno waa ciwaankiisa ama magaciisa waxa weye lumcat اlictiqaad alhaadi ila sabiili اlrashaad waxaa iskale nin culimada ka mid ah oo culimadii sunnada ka mid ah magaciisana la yidhaahdo muwafaquddiin almuwafaq baa murmar la iska dhahaa laakiin muwafaquddiin waaye waa laqabkiisa abu moxamed cabdullaahi ibnu axmed ibnu moxamed ibnu qudaamata almaqdasi waa nin qurashi ah nasab ahaanna wuxuu ka dhacaa baa la yidhaahdaa cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayuu nasab ahaan galaa muwafaq weeyaan muwafiq ma ah sida qaarkood ba waxay u akhriyaan muwafiq oo fa-da la hoos dhigo sax maa ah. muwafaq waaye calaa binaa'i ismi lmafcuul waaye الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي طريqdiisu waxa weeye ninkaad kitaabkiisa akhrisanayso inaad ogaato wuxuu yahay baa fiican oo aad nubdo haba yaraatee wuxuun taariikh nololeedkiisa aad ka hayso wuxuu ku dhashay magaalo la yidhaahdo jamaaciil oo ka tirsan magaalo markaa ka weyneed iyada oo la yidhaahdo nablus nabls waa magaaladan hadda caanka ee falastiin ku taallo waa magaaladaa tuulo ka tirsan oo jamaaciil la yidhaah ayuu ku dhashay yani dhalashadiisu waa falastiini wey macnaha haddii hadda curfigeenna hadda la yaqaano falastiini waa taariikhduu dhashay waxay ahayd shan boqol iyo afartan iyo kow taariikhda hijrigu markay ahayd ayuu dhashay kadibna toban jir markuu gaadhay isagiiyo reerkiisii iyo qaraabadiisii way kasoo hijroodeen xilli ay nasaaradu qabsatay dhulkaas bay ka soo baxeen waxay u soo wareegeen dimashiq dimashik oo marka ahayd caasimad ahayd caasimatula cilmina ahayd ayuu usoo wareegay meeshaasuu noloshiisa inteeda kale ku koray isagoo yar buu culumta shareecada marka u qastay qur-aanka xifdigiisa iyo mabaadida iyo mutuunta muxuu ahaayey cilmiga fiqiga khaasatan waxay isla yimaadeen markuu ka imaanayo filistiin nin ay ilmo abti ahaayeen oo mar badanna laysku khaldo oo la yidhaahdo cabdilghani ibn cabdilwaaxid ibn caliyin almaqdasi oo xaafid ahaa muxadis ahaa hal masanay wada dhasheen hal meel bay ku wada dhasheen way isla soo hijroodeen ilmo abti bay ahaayeen laakiin laba ninoo kala duwan waay cabdilhani almaqdasi isaguna isla waktigaasuu dhashay laakiin wuxuu wuxuu dhintay taariikhdu markay ahayd lix boqol labada nin laba ninoo qariinaana bay ahaayeen oo isku lamaan cilmigana isku si u raadiya weliba israaca inta badanna isku culimo ahaa laakiin ilaahay qeybtiisa ninna wuxuu u duway xagga xadiidka nina wuxuu u duway xagga fiqiga cabdilkani almaqdesi wuxuu xaafid muxadis u ahaa bal waa ninka iska leh kitaabka alkamaal fii macrifati rijaali اlkutub الsitta waa yani waxa weeyaan waa awalu kitaab oo rijaalu sitta kulmiyey waay yani saxiixaynka iyo sunanka afarta ah rijaashooda oo dhan kitaab isu keenay kitaabkii ugu horreeyay ninkii alifay waay alamaal baa la kitaabkiisa alkamaal waxaa tahdiibiyey alxaafid almizi jamaaldiin almizi oo ku tahdiibiyey kitaabkiisa ku magacaabay tahdiib alkamaal taqriiban kitaabka weyne dhowr iyo soddonka mujallad ku baxay w waa tahdiib kadibna waxaa sii tahdiibiyey ibnu xajar kitaabkiisa uu ku magacaabay tahdiib tahdiib kadibna tahdiibkii ibni xajar buu sii dhoweeyo sii taqriibiyey taqriibu tahdiibku halka mujallada ama laba mujallad kusoo baxay marka raggaasoo dhan ninkay dabagaleen isaga keliya maa rag badan oo kale raggii ninkay dabagaleen waa ninkaa waay ninka cabdiqani baa marka la dhihi jiray cabdilqani almaqdasi waa nin muxadis uu ahaa oo xaafid ah oo aada u caji badan buu ahaa taariikhdiisa markaad ka akrido kutub taraajum khaasatu siyarka iyo wixii la ah. ninkaas iyo ninkan marka way kala duwan yihin ilmo abti bay ahaayeen laakiin laba nin oo isku mida maaha ninkanna faqiih buu ahayoo dhanka fiqigu u badnaa walow kaana yani mushaarakaat cilmi lxadiidna wuu ku lahaa laakiin xagga fiqiguu u badnaa waxaa kaloo jira isagana nin saddexaad oo isu dhow yihiin oo la yidhahdo cibaaduddiin abu isxaaq ibraahim ibni cabdilwaaxid oy walaalo yihiin cabdilhani oo isagana muxadis ahaa aqoon badan fiican lahaa caalim ahaa isagana iyaguna isku waktiyay ahay laakiin cabdilhani iyo muwafaquddiin ayaa isku lamaanaan jiray isku waktina dhashay cabdilkani baa wuxuu ka weynaa bilo ayb reer marka sidaasoo qoys waxay ahayn sidooduba cilmi badan iyo aqoon badanna lagu yaqaanay kuna koray bay ahaayeen wax badanna diinta u khidmeeyey markuu yimid dimashik meeshaasuu rag badan oo culimaa kula kulmay aqoon badanna ku qaatay kutubta fiqiga khaasatan wuxuu xifdiyey bay dhahaan kitaabka la yidhahdo mukhtasar alkhiraqi oo fiqiga xambaliga mukhtasar kadibna waa kitaabka uu sharxi doono gadaalka sharxi doono doona u tegi doono macna isagoo arday ah oo kutubta bartada haddana culumta laga qaadan jiray oo muxuu ahaayey dhinacna wuu gudbin jiray dhinacna muxuu ahaayey wuu baran jiray wuxuu ah nin aada loo ammaanay aqoontiisa iyo ilaa heer leeyahay mujtahid buu ahaa oo ficlan waad ka garanaysaa tasarufaadkiisa walow uu xambali ahaa haddana kuma taqayudi jir marar fara badan waxaad arkaysaa kitaabkiisa tarjiixaad buu maraya laga yaabo xanaabilada xataa inuusan waafaqsanayn aad baa loo ammaanay isaga iyo kitaabkiisaba wuxuuna ka mid ahaa culimmadii eh, manhajka sunnada kitaabka iyo sunnada iyo saxaabada ariiqii laga soo gaadhay raggii u khidmeeyey buu ka mid ahaa kitaabkiisa lumcat lictiqaadka calaa hada alasaas buu ku salaysay ilaah waxaa la yidhaahdaa wuxuu aada uga ixtiraaji jiro o iska ilaalin jiray xataa mu'alafaadkiisa ku saabsan tawxiidka ku saabsan aada wuxuu isaga ilaalin jiray xataa kelimaduu isticmaalayo inayna noqonin kelimo mutakalimiinta ama falaasifadu kelimaadka isticmaali jireen inaysan noqonin ee ay noqoto kelimo iyo cibaaro ama salafkii laga soo guuriyey ama kitaabkiiyo sunnadu isticmaaleen waana runtii masiyo xataa culimmada ninka laga hela ay yarta raggii baabkaa wax ka qoray way adag tahay inay mutakalimiinta musطalaxaadkooda iyo falaasifada iyo inay kutubtooda ka ilaaliyaan ma fududa aad buu marka u dhowrsoon yahay oo dhankaasi aad baa loogu ammaanay shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah waxa uu leeyahay markuu u tarjamayey ma dakhala ashaama buu leeyahay bacda alawsaaci afqah min ashaykhi almuwafaq buu leeyahay shaam ma soo gelin awsaaci kadib imaamu ahli shaam awsaaci kadib shaam ma soo gelin nin cilmiga fiqiga kaga horeeya imaamkan aan hadda kitaabkiisa dul fadhino muwafaqudiin bal iska badhaata alimaam zahabi fi wuxuu leeyahay wuxuu ahaa imaam qudwa oo mujtahid ah shaykhulislaam buuna ku ilaaqay shaykhulislaam inuu ahaa ayuu ku ilaaqay alciz bn cabdisalaam sultaan ulculamaa ninka la yidhahdo way isku wakti dhowaayeen aad uuse ka dambeeyey wuxuu leeyahay ma ra'aytu fi kutubi alislaami mila almuxalla walmujalla libni xasmi buu leeyahy وkتاaب المغني وkتاaب المغني للشhيkh موفق بن قدامة في جودتهma وتحقيق ma فيهma iسلاaمka dhexdiisa laba kitaab kitaabka la yhahdo المحلى بالآثاr oo iبن xزم leeyahy iyo kitaab kaleo المجلى oo isagana uu leeyahay iyo kan iبن قudama uu leeyahay oo haddaan sheegi doono saddexdaa kitaab iسلاamka dhexdiisa wax kaga fiican waxa gudahooda ku yaalla iyo siday u xaqiijiyeen wax kaga fiican ma arkin buu leeyay muciz bn cabdisalaam bal wuxuu leeyahay maa taabat nafsii bilfutya xataa saarat cindii nuskhat lmuqni buu leeyay inaan fatwoodo oon ka jawaabo masaa-isha diinta naftaydu raalli kuma noqonin buui ilaa aan helay buuhi nuskho kitaabka muqniga ah waa kitaabkan ibnu qudaama uu leeyahay aan sheegi doono kutubtiisa kitaabka ugu muhiimsan ibnu qudaama caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay marka kutub aad u fara badan oo intooda badan fiqiga fiqiga xambeliga buu aad ugu khidmeeyey oo wuxuu leeyahay alcumda fi lfiqhi oo ugu talagalay dadka mubtadi'iinta alcumda fi lfiqhi fiqiga xambeliga wuxuu sheegaa uun keliyata ku gaabsadaa alqowl almuctamad fi lmadhab alxambali qowlka muctamadka ah ayuu keliya soo arooriyaa khilaafaad ma sheego waxaa ka weyn kitaabkiisa isagana la yidhahdo almuqnac fi lfiqhi oo isagana uu ugu talagalay ardada mutawasitiinta ah ardayga waxoogaa soo yaro kacay ee dhexda wax u joogaan buu ugu talagalay isagana wuxuu ku sheegaa laba ra'yi inta badan masale kasta laba ra'yi oo madhabkaa buu soo arooriya kii horu wax yar ka koro koreeya arday soo yaro kacay buu ugu talagalay labadaaba waxaa ka weyn alkaafi fi lfiqhi isagana oo la yidhaahdo labadaba wuu ka waafacsan yahay isaga wuxuu ku daraa adiladii buu sheegaa aqwaashii madhabka adiladiina wuu raaciyaa labadii horeba wuu ka weyn yahay kaafigu saddexdaba waxaa ka wada weyn almuqni sharxi mukhtasar alkhiraqi oo kitaabkan hadda la yaqaano ah oo isaga wuxuu ku sheegaa madaahibtoo dhan mas'alada maxaa laga yidhi madaahibta caankaa buu soo aroorin kuwa aan caan ahayn buu soo aroorin in badanna marar badanna waa rajaxaya oo wuxuu qaadanaya mawqifkiisa waa muujinaya macnaha waxaana la yidhaahdaa waa mawsuuca fiqhiya kitaab keliya maaha mawsuuca fiqhiya waay kutubta ugu qiimo badan kutubta laga qoray fiqi lmuqaaranka fiqiga intuu madaahibta isu keeno haddana adilada keeno haddana kala rajaxa kutubta noocaasa kutubta ugu muhiimsan buu ka mid yahay kitaabkiisa muqniga marka imaam noocaasa way caana weeye kutub kalena waa leeyahay almutaxaabiin fi llahi buu leeyahay kitaab layla masalatu lculuwi buu leeyahay damu tawiil buu leeyahy waa ajza kitaabkana ka mid a marka kutubtiisa dhimashadiisi iyo geeridiisu waxay ahayd raxmat raxmatullahi calayhi raxmatan waasica lix boqol iyo labaatankii ayuu dhintay dimshiq buuna ku dhintay markay isaga iyo inaabtigii iyo ay dimshiq imaanayaan waxaa meeshaa joogay ugu yimaadeen sheekh cabdilqaadir aljaylani ama jiili jaylaani ama jiili wadaadkan dad badan soomaaliya ayuu haystaanba inuu ahaa wadaad soomaaliyeed oo weli ah dad badan saas u haysta jiilaani hadday maqlaan ama cabdilqaadir jiilaani waxay u haystaan wadaad soomaaliyeedoo weli ahaa oo karaamaad lahaa ma ahayn soomaali ma ahayn wadaadku wadaad carabuu ahaa maqarkiisuna wuxuu ahaa dimashik buu ahaa madhabkiisuna xambeli buu ahaa xataa shaafici ma ahayn eh, xagga caqiidadana wuxuu ahaa yani min a'imati sunnu ka mid ahaa dhanka cibaadaadka iyo awraadda iyo baa mu'ahadaad buu leeyahay lagu qabsado oo dhankaasuu aad waxoogaa la dhihi karaa uu ka yara fogaaday laakiin xagga masaa-isha wuxuu ka ahaa sidii a'immada xanaabilada kaleba ay ahaayen wakhtigiisa yacni waxa weeyaan wuxuu ahaa madhabkii axmed ibni xambal buu ku socday sidaas daraaddeed waa tanaaqud inaad tidhaahdo qaadiri baan ahay ashcari baan ahay muxuu ahaayey inaad wax isdaba dhigto qaadiri baan ahay oo ashcari baan ahay oo isma qabanayso qaadiriyada aad ka hadlayso sheekhiilaha iyo ashcariga aad ka hadlayso sheekhiilaha isma qabanayaan alsoomaali alqaadiri alashcari alfulani waxbuu isdaba dhighay wax isqabanayana maba aha kitaabkii markaan sharxaynay waxaan umalanayaa inuu ahaa kitaabkii saabuni yaan in badan kusoo qaadanay madhabkii sheekh cabdilqaadir aljaylaani muxuu ahaa asmaa wa sifaat markaan ka hadlaynay aad baan ugu soo qaadanay kitaabkiisii qunyaha ayaan ka soo qaaday nuquul badan ka keennay sidaas daraaddeed fikir fara badan oo ashcariyadu ay qabto muusan qabin fikir badan oo dariiqooyinka suufiyadu ay wataanna muusan wadanin waa khilaafsanaa intaba saas way manaa lakin waa laysaga dhegey ayib intaasi marka waa ninka kitaabka iska leh lumcat اlictiqaad alhaadi ila ariiqi ilaa sabiili arashaad ayib kutubta noocan oo kale ah qoraalkeeda laga qoro tawxiidka iyo caqiidada laga qoraayo waa looga horreeyey waxayna soo bilaabatay inay a'immadu si gooniya ay caqiidada wax uga qoraan xilligii ay fitanku soo baxeen oo afkaar fara badan oo khaldan ay saaxada ku soo korodhay ayaa waxaa bilaabatay inay culimmada sunnadu caddeeyaan mabdaan asaasiga ee diintaba asaaska u ah tiirka u ah markaasay bilaabatay in kutub laga alif nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi intuu noolaa saddex iyo labaatan sano uu noolaa oo qur-aanku ku degayey diinkuna markaa uu dhammaystirmay waa kii geeriyooday saxaabadu intaa qur-aanka ay ka maqlayeen ee ka qaadanayeen ama axaadiista uu sheegahay wixii ay ka maqlaanna waa rumaynayeen wixii camal u baahanna waa ku camal falayeen qur-aanku waxyaalihii uu keenay iyo sunnadana ku timid waxaa ka mid ah arrimaha la yaqaado alumuur alghaybiya alumuur alghaybiya waxyaalaha inaga qarsoon sida masalan ilaahay daatadiisa asmaadiisa iyo sifaatkooda kayfiyad iyo qaabkay u yaallaan maalinta aakhira iyo waxyaalaha soo socda jannada iyo naarta sawaabka iyo ciqaabta waxyaalo fara badan baa qur-aanka iyo sunnadu sheegeenoo hayb ah oo aan xaqiiqadiisa layna taasiinin saxaabadu arrimaha noocaasa sidaa nebigu u sheegay qur-aanka ay ugu yimaadeen bay u fahmayeen una qaadanayeen mana ayna ishkaal iyo ictiraad midna mayna ka keenin saasay ku qaateen ayadoo diintu saa u cadda labana ayna isdiidanayn oo iskhilaafsanayn buu nebigu geeriyooday sal lla alay slam oo yacni waxa weye taraktukum cala almaxajati albaydaa ariiq cad oo aan meel mugdiya lahayn ayadoo ummaddu ku sugan tahay buu nebigu ka geeriyooday sal lla alay slam caqiidadeeduna ay saafi tahay wax qasayna aysan jirin markuu nebigu geeriyooday sal lay slam saxaabadu sidii bay ku socdeen zamankii abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu oo aada u gaabnaa iyo khalaafadii cumar sidoo kaleeto toban sano iyo wax yar ahayd cusmaan oo dhowr iyo toban sano ahayd ilaa intaas wax dhiba ma jirin cusmaan dhowr iyo tobankii sane ee muslimiinta u ahaa khaliifka u ahaa sanadihii u dambeeyey ayaa marka fitnadu bilaabatay fitnadana ra'sigeeda waxa ahaa oo bilaabay ninkii la dhihi jiray cabdullahi bnu saba alyahuudi nin asalkiisu yahuudiya ah oo islaamnimo muujistay laakiin islaamnimada u muujistay inuu diinta islaamka kharibo oo qaso dhiiggiisa iyo naftiisa inuu ku badbaado dadkana fikraddiisu ay ka gadanto buu islaamnimada u muujistay laakiin munaafiq buu ah gaal ah ninkaasaa balaayada kiciyey cabdullaahi ibnu saba alyahuudi wuxuu ka bilaabay inuu yidhaahdo markuu cumar dhintay xilkan cali baa lahaa cusmaanna wuu boobay cusmaan khalad baa lagu siiyey sidaas daraaddeed aalubeydka nebiga aalkiisii waa in loo soo celiyo xaqoodii dabcan muslimiintu aalubeydka waa jeclaayeen nebigana waa jecel yihiin aalkiisana waa jecel yihiin halkaasuu muslimiinta ka galay waa shayaan meel ilan shaytaanku meesha dabacsan buu ka galaa soo ma meesha dabacsan u isleeyay meeshaasaad wax ka geli kartaa halkaasuu ka abahay nin marka wuxuu iska dhigay aalubeytkii u hiilinaya oo aalubeytka xaqooda soo dhicinaya oo aalubeytkii la boobay xuquuqdoodii u doodahaya waxaasuu muujay cumaan ibni cafaan radia allahu tacaala canhu ardaahu khilaafadiisa aakhirkeedii ayaa waxaa soo baxday dhowr arrimood oo dadka qaarkood mulaaxadeeyeen oo iyaduna siyaasa sharci ahayd arrimaha maalan waxa weye reerkiisiibuu yuu u eexday xoolihiibuu si khalada ah u qaybiyey wax noocaasoo kalea soo baxay wixii bay marka bumbuuniyeen dadkii buu kiciyey kacdoonka cufmaan lagu dili doono isagaa lahaa marka niman qowqaa'iyiin oo soo kiciyey iyo munaafiqiin iyo balaayo isagu soo kiciyey baa cumaan dilay oo magaalada madiine intay ugu yimaadeen meesha ku dilay radia allahu tacala canhu ardaa nebigaana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sii sheegay in la dili doono wuxuu ku yidhi cumaanow haddii lagu yidhaahdo qamiiska bixi ha bixinin qamiiskaaga bixi ha bixinin bimacnaa waxa laga wadaa khilaafadiiyo xilka ka tanaasul iyo diiday saas maana qamiiska dhig baa lagu dhihi doona ha iska dhigin buu nabigu uri sal lay slm meeshay ku dileen halkaasay marka fitnadu ka bilaabatay cali bin abi aalib baa muslimiintu xilkii u dhiibeen markiiba khilaafkii baa bilowday waxaa ka dambeeyey dagaaladii baa ka dambeeyey jamal sifiin baa ka dambeeyey fitanku halkaasi ka bilowda marka halkaa markay xaaladdu marayso ayaa waxaa soo baxday waxaa soo baxdo dagaaladaasi ay dhaceen ayaa waxaa soo baxday in marka laba kooxood oo caqiide khariban wata ayaa markaa saaxada kusoo soo biiray kooxdii ugu horraysay waxay ahaayeen nimankan la yidhahdo khawaarij xilligaasay dhexeen yacni juduurta fikirkoodu waa iska sii jiray ilaa xilligii nabiga dulkhuwaysiray waxbaa iska sii jiray laakiin inay koox soo baxday oo fikir yeelato is-uruursato meel u baxda inay noqoto khawaarij baa u horraysay khawaarijii markay baxday cali bn abi aalib bay gaalaysiiyeen saxaabadii kalena waa gaalisiiyen waa kuwa banaanka u baxay afkaar bay yeesheen caqaa'id bay yeesheen muctaqadaad uu gooniyay markaa samaysteen waxaa iyaguna isla markaa baxay nimankii la dhihi jiray shiicada shiicaduna markaa waxay muujisanayeen ninka cabdullaahi ibnu saba alyahuudi baa fikirka lahaa shiicadu waxay muujisanayeen inay aalubeytka u hiilinayaan xuquuqdii aalubeytka cali bn abi aalib baa la dhacay xuquuqdii aan soo dhicinno waxaasay wateen cali bn abi aalib bay marka iyagu wax u hiilinaya isaga dhigayeen khawaarijtuna cali bn abi aalib iyo saxaabadii kale gaalaysiinayeen shiicaduna saxaabadii kale gaalaysiiyeenoo waxay u gaalaysiiyeen calashaani cali bn abi aalib daraaddi mixwarku marku wuxuu noqday cali bn abi aalib iyo ahlubeyt halkaasay marka afkaartu ka bilaabatay labadaas firqo markay inxiraafeen baa markay inxiraafaad badan ka dambeeyeen inxiraafku marka saasuu muslimiinta uu ku bilowday qadariya niman la yidhahda soo baxay wax yar kadibba saxaabadii oo nool baa waxay la soo istaageen allaa qadara wa ana alamra unfun xadiidkii fi saxiixi muslim yacni waxa weye wax ilaahay horay uu qorsheeyo u qadaray ma leh wax uu horay u ogaadayna ma jiro wax kasta markuu dhacayo waa cusub yahay ilahayna waa ku cusub yahay saasa keenay waa dad islaamnimo sheeganay hullaatu lqadariya yacni waxa weye wuxuu markuu dhacaya markaa uu dhacay inbuu ilaahay ka war helay bay dheheen wixii ka horreeyey mana uusan qorin kamana warhaynin mana ogeyn hullaatu lqadariya markaa soo baxday oo xawaadista iyo qoraalkeeda iyo wax badan inkirtay ninkii ugu horeeye fikirkaa keenana waxa la yidhahda macbad aljuhani baa la dhihi jira macbad aljuhani isagana waxaa la sheegaa nin nasraani ah oo sawsan la yidhahda ama sansawey labada way dhahaan ayuu ka keenay fikirka waa adugu riwaayo sanad soo saxiixa looma hayo halkaa haddana waxaa soo baxday markii khawaariji ay soo baxdo afkaarteedii ay haysato dhulkoy dagaalamayaan oo saxaabadii la dagaalameen oo dhiig daadiyeen oo wax qarribeen ayaa waxaa soo baxay khad khawaarij ka hor jeeda oo raddu ficli ah oo khawaarij radinaya laakiin dhankii khawaarij toogtay mooye dhankii kale tegey waa nimanka murji'ada la yidhaha leanna khawaarij madhabkooda asal waxaa u ahaa ruuxii dembi weyn gala wuu gaaloobay diinta waa ka baxay ruuxii zinaysta waa gaaloobay ruuxii waxada waa gaaloobay ruuxii ruux dila waa gaaloobay ruuxii waxanta waa gaaloobay dembi weyn ba hadaad gasho gaal baad khawaarij war khawaarij dadkii qastee see wax idinka yihi qolaa ku soo baxday marka qolaa soo baxday hor dadka aan ka qabanno haye maxaan ku qabannaa waxay soo istaageen iyaguna ah. wax dembi ah oo iimaanka dhaawici maba jiraba laa yaduru maca aliimaani dembun a wax dembi oo iimaankaaga dhibi kara ma jiro haddaad intaasoo dembi gasho adiyo jibriil isku iimaan baa tihi adiyo nebi maxamedna isku iimaan baa tihi wax iimaanoo kala tagsanna ma jiro iimaanku waa simeye iska sinayso iska qaso waxaad doonto samee iimaankaagu isma bedelin waxbana ma noqonin waa qoladii kale radine eh. ficlan sidaas weeyaanoo markay soo baxdo fikrad khaldan inta badan fikrad khaldan baa soo baxda iyaduna oo tii radinaysa labadabuna xaqa way garab maraan saas wey afkaar fara badan saasay kusoo baxaan oo firaqa markaad fiirsato inta badan saasayba ku dhashaanba mid baa imaantu kalaa radinaysa taasina khadkii ka baxaysaa dhanka kale u baxaysaa ayib sida waxay yidhahdeen gaalnimo haddaad ku jirto daaca ayna kuu anfacayn ayaa haddaad mumin tahayna iimaanuusan dhib waxaan u jeeda haddaad mumin tahayna uusan dembi dhib kugu geysan halkaa markay marayso haddana nin waxaa soo baxay la yihahdo waasil ibnu cataa oo ardadii xasanulbasri ka mid ah waxaa la isweydiiyey war horta ruuxa dembigu weyn ku dhacay ma gaal baa mise waa muslim khawaariji waxay tidhi waa gaal diinta ka baxay murji-adan hadda soo sheegnay ee radinaysa iyagana waxay yidhaahdeen ma ahee waa mu'min kaamiluliimaan ah mumin keliya xataa maha waa kaamiluliimaan bari iimaankiisa waxba kama dhimana ninkan wasil ibnu cataa baa yimid oo markaasaa wuxuu yidhi maya maya labadiina waa khaldantiin gaalna ma aha mumin iimaankiisu dhamaystiran yahayna ma aha muxuu yahay baa la manzila bayna almanzilatayn buu waa wuxuu yaallaa boos u dhaxeeya labada boos labada boos waa kee gaalnimo iyo iimaan war qur'aan iyo sunno toona wax iimaan iyo gaal u dhexeeya ma jiro mana sheegin dadku ama waa mu'miniin ama waa gaalo sooma fii xaqiiqati alamri xataa munaafiqiintu waa gaalo fii xaqiiqati alamri sooma war labadaa wax u dhexeeyo dhexda yaallo meel dhexe degan diini ma sheegina waa tulse wax gaayay maya guud halkaa hala dhiga ninkaas ah. fikirkaas halkaasaa marka waxaa ka bilowday fikirka nimanka la yidhahdo muctasilada waxay la yidhahdaa waxay ku timid markuu yidhi manzila bayna almanzilatayn ardadii xasanulbasrina uu ka mid yahay yuu xasanulbasri wuxuu ku yidhi majliskanaga ka fogow nin fidnaysanoo balaayo qabaa tahay ardada hayga ibtilaynime kacbax buu ku yidhi factazala majlisa xasani albasri fasumiyat almuctazila muctazila lidalik sidaasuu marka uga fogaaday saasaana muctazile loo yidhi halkaasay marka afkaar badan oo iyaguna dib ka qaadan doonaan laakiin asalka mas'aladooda taas waay oo khawaarijtay wax yaroo farqia udhexeeya xagga tasmiyada magacooda laakiin xaqiiqada isku mid bay tegayaan oo waxay leeyihiin naartuu ku waaraya ruuxu dembi weyn gara galo oo halkaasi kala mid bay kadib waxaa soo baxay nin la yidhahdo jacd ibnu dirham oo ninkii ugu horreeyey ee la yimid ah qur-aanku waa makhluuq sifaatka ilaahayna ninkii ugu horreeyey ka hadlay bu warkiisu markuu batayna culimada islaamku waxay fatwoodeen in la dilo lagama takhallusaba waxaa dilay nin la dhihi jiray khaalid bin cabdillahi alqasri ayaa maalin ciid ah ciida carafa ah buu ku udxiyaystay ah. mimbarka intuu fuulay buuhi wardadow nin walbaba udxiyadiisi ha qasho buuhi maanta aniga nin meeshaan aan ku udxiyaysanaya intuu soo degay buu gawracay baa culimada sunnadaana fatwootay in la dilo waana masalada ay ka timid addaaciyatu ilaa bidca yajuuzu qatluhu waa masalada shekh islam ibn taymiya aleh raxmatullah uu leeyahay kullu man laa yandaficu fasaaduhu ila bilqatli qutil waxaa ka mid ah almubtadica addaaciya ilaa bidcatiha haddii uu arko imaamku inuu dilo muxuu ahaaye waa la dili iyo in la gaalaysiiyo diinta laga saarayna waa la waa suroobi kartaa riddo loo dilina wax suroobi karta oo masaa noocan oo kalea ah lagu ridaysiiyey waxaa fikirkiisii dhaxlay nin la yidhaahdo aljahm bnu safwaan waana ninka loo tiiriyo fikirka aljahmiya jacdi afkaartiisii buu qaatay wax badan buu ku dardaray dhinac kale ku idaafeeyey isagana waa la dilay sidaa macnaha wax weeyaan kutub badan ku qoran halkaasay marka wax weeyaan ay ka timid fikirkii jahm ibnu safwaan iyo jacd ibnu dirham bay muctasiladu haddana qaadatay balaayadaasa isdhaxshay balaayadaa arkaysan musalsalka abaa ah soo baxday saxaabada xilligoodi waa la fayoobaa xilligan marka la soo gaadhay baa afkaartan faraha badanee wada khariban ee kitaabka iyo sunnada khilaafsan baa ummastii soo gashay waxani markay soo galeen culimmadii sunnadu marka waxay ku qasbanaadeen inay difaacaan sunadii nabiga laga soo gaadhay salawatu rabbi waslamu caleyh maxay ku difaacayaan inay qoraan in ay caddeeyaan in ay sharxaan inay difaacaan inay ku dagaalamaan in loo laayo ilaa heer markii dambe ay gaadhay qarnigii saddexaad muctasiladu waxay ku guulaysatay inay ku qanciyaan ninkii markaa muslimiinta khaliifka u ahaa oo la dhihi jiray ma'muun baa waxay ku qanciyeen fikirkoodii ictizaalka oo ay ka mid tahay masaaishiisa qur-aanku inuu makhluuq yahay maamuun baa ku qancay markuu ku qancayna waxay waxay kula taliyeen oy keeneen intaad ragga culimmadee la yaqaano u yeedho nin alla ninkaan dhihin qur-aanku waa makhluuq waa in laga shaqeeyo mid la xidho mid la garaaco mid la jeedlo mid la dilo waa in laga dhigo ma'muun fikraddii buu qaatay markaa way markay imtixaankii fitnadu ku bilaabanaysa culimada sunnada oo qaar la laayey qaar la xidxidhay qaar la xabisay qaar la jeedlay wax walba buula kacay ilan dawladdii baa fikirka wadata raggii waktigaasi aada loo garaacay ee la xidhay ee rafaaday waxaa ka mid ahaa imaamu ahli sunna sheekh alimaam axmed ibn xambal meesha imaam ahli sunna waljamaca meeshaa wey meesha marka uu kula baxayo culimo fara badan waa iska xeeladaysteen oo dee markay seefta dawladdu soo jeedsato marar fara badan muxuu ahaay inaad ka yara gabato waxoogaa waa rukhas ruksada iska qaada walow culimmadu ay leeyihiin ruksada waxaa la qaadan karaa xilliga aadan imaam la raacsan yahay ahayn oo aan lagugu fitnoobayn haddii dadku ku fiirsanayaan oo mawqifkaaga lagu fitnoobi doono waajib waxaa inaad sabirto ha lagu dilo laakiin haddii markaasi aad cid kaa kaafisheeli karto waa iska gaban kartaa xoogaa iska xeeladayso rag badan baa iska xeeladaysa rag badanna waa isa soo taageen alimaam axmed baa ka mid ahaa caleyh raxmatullah fitnadaasi marka waxay socotay laba nin oo kalea ka dambeeyey ma'muuno fikraddii waday oo culimmadii sii ciqaabay oo dhib badan geystay muctasim iyo waasiq muctasim iyo waasiq waxaa yimi ninkii la jiray mutawakil mutawakil markuu xilka muslimiinta qabtay buu fitnadii ka kor qaaday a'immadii muslimiinta a'immadii sunnada buu ka kor qaaday fikirkii sunnadu qaatay ictizaalkii baa markaa meeshaa ka baxay dhibkaa weyn baa marka lasoo maray dhibkaasi waa midka keenay marka kutubta noocana in la qoro caqiidadii la caddeeyo la sharxo kutubtaasi marka magacyo fara badan bay u bixiyeen culimmadu maalan kutub sunna oo kale aad bay ugu badantay kutubta caqiidada ka hadasha kutubu sunna asunna lilkhallaal iyo asunna libni abi caasim iyo asunna lilimaam cabdillahi bn axmed bn xambal iyo marmarka qaarkood kutub shariicay ku magacaabayan shariica lilaajuri oo kale marmarka qaarkood kutub tawxiid bay ku magacaabayan ka kitaabi tawxiid liimaam alaima maxamed ibni khusayma wahaakada magacyo kala gedisan ha u kala bixiyaan laakiin maslagu waa maslag fikirkuna waa fikir waxa ay difaacayaana waa inxiraafka inxiraafaadkaa soo kordhay oo khawaarij iyo shiica ugu horreeyeen kadibna qadariyo iyo muctasilo iyo jahmiye iyo balaayo israaceen waxanay marka radinayaan ka hortagayaan kitaabtani marka masaa-isha inta badan ay ka hadlayaan waa masaa-ishii khilaafku ka dhacay masaaisha ay tarkiizinayaan waa masaa-ishii khilaafku ka dhacay masaa'il fara badan oyna aada ugu banbaxaynin baa jira masaa'ilulcaqiidana ka mid maxay uga bidix leanna waxa weeyaan khilaafba kama jirinba meesha u baahnayd in aada loo cadeeyo latarkiisiyo waxay ahayd meelaha abwaabda baabta asmaa wasifaat qur-aanka kalaamullaahida saxaabada masalatu limaama masaaisha noocaasoo kale masalatu limaama xaqii nebiga sal lay slam ahlu sunna yani mowqifka ahlu sunna ahlu bidaca ay ka istaagayaan masaaishaasuu ku wareegaya kitaabku oo uu ka hadli doonaa insha allahu tacaala kitaabkii marka oo inoo bilowday waa kan ilaa waktigaas laga soo bilaabo dee ilaa hadda sidaasay aimada sunnadu kutubta u qoraan oy u radiyaan firaqdaa luntay oo dariiqa ka baxday dabcan dee waa laga dambeeyey hadda jahmiye iyo muctazile iyo waxaa ka dambeeyey qolyahan la yidhahdo kullaabiyada wa bacda alkullaabiya ashaaciriya maaturiidiyaa timid saas maanaa leanna kullaabiyada marxalo dhexay ahayd oo uu soo maray abulxasan ashcari kadibna fikirkan ashcarigu waxay yidhaahdaan marxaluhaa isaguna kadibna waa ka ka noqon doona culimada qaarkood waxay yidhahdaan maraaxishaasay sheegeen qaarna waxay leeyihin maraaxishaasi ma marin abulxasan ashcari laba marxalay ku ekeeyaan adiga mid la yidhaahdaba ashcariyada iyo maaturiidiyada iyo waa taqriiban firaqa iyo kooxahaasay gelayaan kooxahaas aan tilmaanay oo usuusha ka lunsan ama wax badanoo ka mid ah a wax badan ka khaldan ayay gelayaan kitaabka magaciisa marka wuxuu u bixiyey imaamku lumcatu lictiqaad alhaadi ila sabiili arashaad bal macnaha aan furfurno cinwaanka ama magaca kitaabka aan furfurno lumcada waxaa la yidhaahdaa allumca alidaa'atu walnuur baa la yidhahdaa iftiinka la yidhahda iftiinka iyo dhalaalka la yidhahda macnaha markii la yidhahdo ictiqaadkana waad garanaysaano waa wixii la rumeeyo oo qalbiga lagu gunto oo qalbigu si go-aan oon shaki ku jirin u qaato ayaa ictiqaad la yidhahda marka macnaha markii la qaato wuxuu noqonayaa muxuu ahay lumcatu lictiqaad ictiqaadka iftiinkiisii buu noqonaya ictiqaadka ama qalbiga wixii ku guntanaa ee go'naa en shaki ugu jirin iftiinkiisii buu noqonaya ama kiisii iftiimahayey haddii bimacnaa sifa laga laqmalayo kiisii iftiimayey oo laba macnaa laga wada markay noqonaysaa masaa'il usuusha caqiidada ama iimaanka waxaa loogu magacaabay liwuduuxi adilatihi buu ugu magacaabay lanna kitaabkan adiladiisaa cadcad oo sidii iftiinoo kale waay ama wuxuu ugu magacaabay liannahu yuwadixu yacni wuxuu caddaynayaa ma aha sida kutubta bidca oo kaleeto ee dadka mugdiga gelisa bal isagu iftiinku dadka u saaraya caqiidadii kitaabka iyo sunnada ifaysay buu dadka u saaraya inuu saa ugu magacaabay baa dhici kare sidaasi shuraaxda kitaabka sharaxday baa badankood sida maraya sheekh saalix ibnu fawsaan ayaa sharxay sheekh ibnu cutaymiin baa sharxay waxaa sharaxday muxuu ahaaye gabadh baa iyaduna sharxado xanaan la yidhaha xanaan binti cali la yidhaha oo yemaniyada baa iyaduna kitaabka sharaxday marka kitaabka shuraax waxoogaa shuruux waxoogaayuu leeyahy qolyaha sharxay marka kelimada macnaheeda waa ku kala duwan yihi sidaa qaar baa maray hadda aan tilmaanay qolyaha qaarkood waxay leeyihiin kelimatu lumca waana sheekh ibnu cuthaymiin ikhtiyaarkiisa waay kelimatu lumca iftiin ma ah buu li lagama wado macaani badan baa loo isticmaala luqadda markii la yidhahdo xagga luqadda lumca aljamaca min annaas waa la yidhahda dad kooxa ah, lumca waa la dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa naaska ibtiisa madowga ku wareegsan asagana lumca waa la yidhahdaa lumca waxaa luqadda carabiga kaloo la yidhahdaa midab kasta oo ka gedisan midabada kale oo barta oo kale ah isagana lumca waa la yidhahdaa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay waxaa kaloo la yidhaahdaa oo lagu iطlaaqaa lumcada albulgatu min alcaysh albulga bulgada waxaa la yidhaahdaa waa wax kugu filan oon kaa badnayn cunto kugu filan cabitaan kugu filan oon kaa badnayn oo kaa siyaadsanayn baa waxaa la yidhahdaa albulga marka wuxuu leeyahay halkan waxaa laga wadaa albulgatu min alcaysh macnahaasaana u dhow buu leeyahay inuu ka wado imaamku wuxuu ku wajahayaa wuxuu leeyahay yani famacnaa lumcat اlictiqaad wuxuu noqonayaa albulgaةu min alاctiqaadi الصaxiix almuطaabiqi limadhab الsalaf waxoogaa ictiqaad ah oo kugu filan oon kaa badnayn oo sax ah oo madhabkii salafka waafaqsan waay ma garata marka waxoogaa aan kaa badnayn oo siyaado badan ahay yacni wuxuu marka noqonayaa tafaasiishii cilmiga ictiqaadka iyo kuma gelinin dood kuma gelinin adilo dheerdheer kuma gelinin madaahibtii ma soo naqlinin firaqii kuma soo naqlinin doodahoodii ma keenin waxoogaa yaroo kuus ah oo kugu filan laakiin aan kaa badbadnayn oon ku wareerinin weeye sidaas lumcada sidaasuu ibnu cuthaymiin rajaxaya wallahu aclam labadaba waa ictimaashaa lumcada in laga wado bulqa min alcaysh iyo in laga wado min allamacaan iyo nuur in laga wado labaduba waa suroobi kartaa inta waa waa waa xusabiga alhaadi ila sabiili rashaad iyadana waxa weeye waa ictiqaadkaas ama waxaad tidhahdaa kugu filan ama waxaad tidhahda waa ictiqaadkaa iftiimaya oo hanuuninayo ruuxa ku hanuuninaya ilaa sabiili arashaad rashaadkana waxaa la yidhahdaa waa toosnaanta waa did alghayi waadalaal baa la yidhahda lunsanaanta iyo habowga lidkiisa saas way macanaa marka waa hanuunsanaan iyo toosnaan waay hanuunsanaan iyo toosnaan jidkeeda yuu kugu hanuuninayaa waay ictiqaadkan yarka ha dhayalsanin waa iska kooban yahy laakiin xaggee buu ii wadaa wuxuu ku wadaa dariiqii saxsanaa ee toosnaa ee janno la rabbi lagu geli lahaa ee naar lagaga badbaadi lahaa kaasuu kugu hanuuninaya saasuu imaamku ka wada intaa kadib magaca kitaabka markaan saas aan uga gudubno aanu nimaadna kitaabka matnigiisa wuxuu leeyahay qaala shaykhu alimaamu muwafaq muwafaqu ddiin cabdullaahi ibnu axmed ibnu qudaamata almaqdasi wuxuu yidhi imaamka magacaa leh waan soo sheegnay taariikhtiisana waan ka soo hadalnay wuxuu yidhi muxuu yidhi maquululqowlkii waa alxamdu lilah almaxmuudi bikuli lisaan almacbuudi fi kuli zamaan aladi laa yaklu min cilmihi makaanu walaa yushgilhu shaأn can shaأnin jala can اlأshbaahi wاlandaad watanazaha can الصaaxibati wاlأwlaad wanafada xukmuhu fi jamiici اlcibaad ila akhiri kalaamih imaamku kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim nusqadaydan aniga aan haysto ma qorayso laakiin sidaasoo sax inuu basmalada ku bilaabay soo saa idinma qoray basmalada inuu ku bilaabay baa sax basmaladaasi wuxuu kaga dayanayaa kitaabka qur'aanka ah lanna allaha tabaaraka watacala wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa wuxuu ku dayanayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu waraaqaha qorayo oo muluugta u qorayo bisinkuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim wa qablahu nabiyullaahi sulaymaan baa waraaqdii uu qorayey balqiise u qorayay boqoraddii wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim waati tidhi innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim marka saasuu ku dayanaya waana hadyii saxa in bisimka rabbi wax lagu bilaabo laakiin axaadiis baa jirta soo aroortay oo dhahaysa wixii aan bisinka rabbi lagu bilaabin qaarna waxay dh xamdiga aan lagu bilaabin way daba go-anta barakana male axaadiistaasi sanadkeedu ma fayooba sida ibnu xajar uu ku leeyahay bilfatxi wuxuu leeyahay duruqdeeda mid maqaal ka fayow ma jiro ma isxoojinaysaabaa la isweydiinaya bacdu ahlilcilmi muxadisiinta qaarkood baa isku xoojiyey waxoogaa intay isu geegeeyeen bay xasan ka soo saareen sheikhu lalbani caleyh raxmat ullah fii irwaa'i alkhaliil buu si fiican ugaga hadlay duruqda xadiidkaas ama bisinka ka hadlaya ama ka hadlaya xamdalada ka hadlaya in wax lagu bilaabo wuxuuna tawasulay kulligood wax ka asaxay ma jiro xasanna ma gaari karto daciifu leeyahy macna adiga waxaa ku filan inuu qur-aankana ku daydo nebigana ficilkiisii iyo muxuu ahay kutubtuu qori jiray uu ku dayday oo mulugta u qori jiray alxamdu lilah alxamdu mahad dhammaanteed iyo ammaan dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii almaxmuudi ee la mahadinayey ama la mahadiyo bikulli lisaanin luuqad kasta lagu mahadiyo luuqad kastaa lagu ammaana lisaanku waa luuqad almacbuudi ee la caabudayey ama la caabudo fii kulli zamaanin zaman walba la caabudo wakti walba khalqigiisa wax caabudaya ay joogaan allahaasaan mahadinaya alxamdu lilaahi xamdigu waxa weeyaan waa ammaan ilaahay la ammaano calaa wajhi tacdiimna lagu ammaano ama siduu sheekh ibnu cuthaymiin leeyahay wasfu lmaxmuudi bilkamaal maca almaxabati waatacdiim cidda aada ammaanayso ama mahadinayso in aad ku sifayso sifaatulkamaal sifaatka dhammaystirnaanta adigoo haddana jecel oo weyneynaya weyneyn iyo jacayl baa waxay kaa keenayaan inaad sifaat wan wanaagsan iyo tilmaamo wan wanaagsan ku sheegto taasaa xamdiga la yidhaha xamdi marka dhammaanta ilahay baa iskale alxamdulah asha ku jirta istiqraaq weeya ba la yidhaha wabitaali macnuhu wuxuu noqonayaa jamiicu almaxaamidi mustaxaqatu lilah ah wax kastoo ammaan iyo mahad ah ilaahay baa mudan keligii baan iskale saas maana leanno haddii makhluuq uu ammaan mudan yahay waxa uu ku ammaanan yahay yaa iskale ya allah baa iskale farajacat almaxaamidu kulliha kulluha lilahi tabaaraka wa tacala ammaan iyo mahad o dhan marka ilahay bay u noqonaysa qaar uu isagu bixiyo addoommadiisa siiyey iyo qaar uu khaas la uusan bixinninba isku dar eh isagaa kulli iskale soo ma isagaana mudan alla tabaaraka wa tacala saas way macnaha waxay culimmadu ka hadlaan shukriga iyo xamdiga calaaqada ka dhaxaysa shukrigu isaguna waa waa mahadcelin waay waa mahadcelin laakiin waxay yidhahdaan xamdiga wuxuu ka dhacaa carabka iyo qalbiga shukriguna wuxuu ka dhacaa carabka iyo qalbiga iyo xubnaha marka xagga mutacalaqa shayga ay ku tacalluqahayaan samaynaya waxaa ka guda weyn xamdiga mise shukriga ya shukrigaa ka guda weyn leanna shukriga waxaa sameeya carabka wuu shukriyaa qalbigu wuu shukriyaa xubnaha kale way shukriyaan xamdigu laakiin waa qalbiga iyo carabka bas dhankaa marka waxaa ka guda weyn shukrigaa guda weyn dhinaca kale marka la fiiriyo sababta keenta marka la feeriyo sababta keenta xamdigaa ka guda weyn leanna shukriga waxaa loo isticmaalaa sababta cidda kuu nicmaysay ee gacan kugu leh ayaa shukriga loo isticmaalaa gacan buu kugu leeyahay abaal buu kugu leeyahay waxbuu ku taray shukri baa loo isticmaalaa amaa xamdigu wuxuu u dhacaa cid gacan kugu leh iyo ciddaan kugu lahayn sidiisuba isaga ammaanaya soo ma nin baa wax ku siiyey adoo gaajaysan buu gaashada kaa saaray adoo dhiban buu dhibka kaa saaray ha warniy waad mahadsan tahay soo dhihi maysa waad mahadsan tahay baad dhihi taasi waa shukri waana xamdi laakiin mid aan waxba kugu tarin waxba ku siinin unbaad isaga bogtay un ka jeclaas oo qurux badanaa oo qoor badanaa oo dadaal badanaa oo fiicana waxba kumuna siinaadago waxba kuguma tarin taas dhankaasi shukri lama yidhahdo markaa xamdi baa la yidhahda soo ma xamdigu marka sababta dhankeeda marka la fiiriyo uu ku imaanaya xamdiga ka gudaweyn oo xamdigu yani wuxuu u dhacaa ama sababu ha jiro ama sababu yuusan jirina xamdigu waa lagu ilaaqay sidaas daraaddeed alxamdulilah markaan leenahay allah tabaaraka wa tacaala asaga oo muncim ah haddana jiho walba waa ka ammaanaya jiho walba waa ka ammaanaya lakin kelimatu shukriga isticmaalkeeda sidaasay yidhahdaan waxay yidhahdaan muxuu ahaayey baynahumaa cumuumun wa khusuusun wajhi ama min wajhin yani waxaa kala duwan waa isilaaadkii muxuu ahay nimankan la yidhahdo mantiqiyiinta waay laakiin aad baa culimadu isticmaalaan cumuumun wa khusuusun wajhi waxa waaye labada shay midba dhinac buu u guda wen yahay midba dhana dhinac u bedi soomaad maa diindiinkii bahalkii orod orodsamay ee markii xaggaa u orday isaguna dhankaa u orday warxasee wax kaa sooma dhihin ninba dhan u badi labadooda midba hadduu dhinac u macnaa weyn yaho midna dhankan macnihiisu u badan yahay midna dhankaa u badan yahay waxaa la yidhaahdaa yani cumuumun wa khusuusun wajhi midba weji iyo dhinacbuu u macno badan yahay u waasacsan yahay caamkiisu u badan yahay marna waxaa la yidhahdaa cumuumun wa khusuusun mutlaq baa la yidhahdaa yacni midbaa mar walba guda weynoo ka kale uu hoos galaa dhinacbana ugama bixi karo ka waxaa la yidhahdaa cumuumun wa khusuusun saas man annagaasoo guriga hadda masaajin kuma jirno soo masaajidku dhinacyo walba nagama maro waa ku guda jirnaa gudihiisaan ku jirnaa dhinacna ugama baxsan laakiin haddii la helo nin masaajidkana dhinac kula jira dhinacna kala baxsan maxaan dhahaynaa isagii masaajidkee guda wey ya masaajidkaa guda wey ninba dhinac u badi waayo isaguna dhinac buu u guda weynaaday oo dhinac buu uga batay masaajidkii oo uusan gaari karin masaajidku masaajidkiina dhinac buu uga batay oo ma gaari karo isaguna masaajidkuna dhinac buu u ballaarhan yahay isaguna dhinac buu u ballaarhan yahay soo ma marka cumuumun wa khusuusun wejhi baa la dhihi markaa waa ninba dhinac buu yani waxa weye u macno ballaarhan yahay saasay dhahaan shukriga iyo xamdiga adiga warka isku soo duuduube mahad dhammaanteed ilahay baa iskale tabaaraka wa tacaala yani waana midda rabbi ismahadiyey yani mxuu ahaaye eh, cibaad addoommadiisana uu faray inay mahadiyaan almaxmuudi bikulli lisaanin allah la mahadiyo wey ee la ammaano luuqad kastana lagu ammaano bikulli lisaanin taas waxaa laga wadaa luuqadahoo dhan baa ilaahay lagu ammaanaa oo maxaa macnaheedu ay tahay luuqadda carabiga iyo ingiriis iyo soomaali iyo sawaaxili adigu luuqadaha bini aadamka ku hadlo dhammaantood ilahay baa lagu mahadiya sidaa waa macnuhu macnaha labaadi waxa weeye in la yidhaahdo allah tabaaraka wa tacaala carabiyada oo dhan baa mahadiyo gaalka carabkiisa iyo mu'minka carabkiisuba waa mahadiyaan xataa gaalku waa amahadinaya gaalka mu'minka la gelayo mar walba ammaanaya waa mahadinaya waa u mahad celinaya laakiin kaafirku seebuu noqonaa markaa kaafirku wuxuu noqonayaa markaa bilisaani xaalihi ah xaalkiisu wuxuu ku tusi inuu ilahay umahad celinayo waxaa laga qaadanaya dee ilaahay nicamkiisiibuu kudhex jiraa sooma barwaaqadii rabbi buu kudhex jiraa waa kaafir sidaas daraaddeed xaalkiisu wuxuu ku tusi mahadin sidaana macno weeye oo bilisaani maxaal marmarna bilisaani maqaal buu kaafirku ilahay ku mahadiyaa waxaa kaloo dhici karaysa in macnaha laga wado allah tabaaraka wa tacala dhan baa ammaanaya oo nasahaya oo u tasbiixsanaya laakiin ma fahmaysaan sida allah tabaaraka wa tacala qur-aankaba ku yidhi wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu shay ma jiro waa nakira oo fii siyaaqi nafyi wain min shayin shay ma jiro ilaa hadduu jiro ilahay buu u tasbiixsanaya wax kasta ilahay buu nasahaya u tasbiixsanaya laakiin idinkaan fahmaynin tasbiixdooda dhulkan aad ku fadhida hadda waa tasbiixsanaya dhagaxani waa tasbiixsanaya jamaadaadku waa tasbiixsanaya shimbiruhu waa tasbiixsanaya xayawaanaadka duurjoogti waa tasbiixsanaya laakiin adigu miyaad fahmi kartaa ya adiga bini aadamkula luqa ahoo subxaana allahi leh mabaad fahmi kartaa laakiin makhluuqaadkaa kale sidaasay ilaahay u nasahayaan inaguse ma fahmi karno luqad ilahay uu fahmi karo tabaaraka watacala bay ku nasahayaan sidaa wey marka almaxmuudi bikulli lisaan almacbuudi ee la caabuday fii kulli zamaanin zaman walba la caabuday yani cibaadada xaqa ula way zaman walba cibaadadaasi laba macnay yeelan kartaayo alcibaada asharciya iyo alcibaada alkawniya alcibaada asharciya waxaa laga wadaa inaad allah tabaaraka watacaala amarkiisa qaadato takaaliiftii xilku ku saarayna aad yeesho wuxuu kuu dirayna aad fuliso wuxuu kaa reebay ka reebtoonaato kaasi waxa wey waa cibaada sharciya la yidhahda sharcigiisaa kuu diray waa midda laga hadlayo muxuu ahaay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun macno tafsiir tafaasiirta ka mida ah. cibaadada mideeda labaadna waxa la yidhahda cibaada kowniya la yidhahda oo maxaa la yidhahdaa alkhuduuc liamri illahi alkowni waay ilaahay amarkiisa kowniga ah iyo maamulkiisa oo aada u hogaansatood u khuduucdoodan ka hoos bixi karina waa cibaada kowniya waay saas way macana dhankaa marka la yidhaahdo bimacnaa wax ka bixi kara ma jiro waay wax ka bixi kara ma jiro makhluuqoo dhan bay markaa wada gelayaan leanna makhluuqoo dhan soo maqaadiirta ilahay u hogaansan gaalkaa hadda shuuciga ah ee leh wax ilaah la yidhahdo maba jiraba laa ilaaha walxayaatu maadda dabiica umaan rumaysnahayne gaalka noocaasi maqaadiir ilahay baa ku dul socota soo ma ilahay baa tabaaraka watacala maamulaya siduu doonana ka yeelaya soo ma marka dhanka markaad fiiriso cibaada kawniya wuu ku jiraayo amarka rabbi kama hoos baxsano wuu ku dul socdaa laakiin cibaada sharciya ma hayo soo ma oo ilaahay ma rumaynin oo tawxiidkii ma qaadaninoo waajibaadkii ma gudanayo dhankaa ma marin saas way macnaha macnaha laga wada taa wey marka ah, macnaha laga wado middan dambe oo cibaadada kawnigaa ah, daliilkeedu waxa weeyaan rabbi yidhi tabaaraka watacaala in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda makhluuqaadka samaawaadka iyo dhulka ku dhex nool oo dhan dhammaantood mid walba isagoo addoon uu alla u imaan doonaa maxaa laga wadaa addoonnimo oo hoggaansan wey macnaha oon diidi karin amarka rabbi waa qismihii marka amar cibaadadii kownigahayd markaas macnaha marka almacbuudii la caabuday fii kulli zamanin zaman walba la caabuday yacni zaman ilaahay aan la caabudayni ma jiro ilbidhiqsi kasta addoommadiisa qaar ka mid a caabudaya bini aadan keliya maaha bini aadan keliya malaa'ig baa jira oo jin baa jira oo makhluuqaadka kala jira daqiiqad walba sakan kasta ilaahay tabaaraka wa tacaala malaayiin khalqigiisaabaa caabudaya marka almacbuudu bikulli zamaan wa fii kulli makaan dhe haddana ah, meel walbana waa lagu caabudaa meel walbana waa lagu caabudaa oo kor iyo hoosba alla tabaaraka watacala waa la caabudaayo waa ka rabbi tabaaraka watacala qur-aanka inoogu sheegay waa ka qur-aanka inoogu sheegayo muxuu ahaayey eh, eh, yani inoo sheegay inuu yahay kor iyo hoosba samada iyo dhulkaba midka lagu caabudayo macbuudka inuu yahay allah tabaaraka wa tacaala marka makaan kasta iyo zaman walba alla waa la caabudaa makaan walbana waa lagu caabudaa rabbi tabaaraka wa tacala meeshaa intaynaan soo dhaafin xamdiga xamdiga kelimada xamdiga waxay haddaan dib ugu noqonno alxamdu markay qeexayaan culimada qaarkood waxay ku qeexaan alhanaau ayay ku qeexaan asanaa aljamiil ibnu uaymiin asheekh ibnu cuaymiin aleh raxmat ullah waa diidan yahay wuxuu leeyahay fiihi farqun bayna asanaa wa bayna alxamdi macno daqiiqa waa wuxuu leeyahay xamdiga waxaa la yidhaahdaa markaad allah tabaaraka wa tacaala sifatu kamaal ku sheegto maxabo iyo weyneynna ay la jirto aadan soo celcelinin xamdi baa la yidhahdaa haddaad ammaantii soo celiso mar iyo laba goor soo celisana sanaa baa la yidhahda macnaha wuxuu ka qaadanaya xadiis fii saxii muslim ku sugan oo xajo badan waa xadiidkii xadiisulqudsiga ahaa min xadiidi abi hurayra allah tabaaraka wa uu yidhi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdin isay salaaddii aniga adoonkanagiiba addoonkaygii anigaa laba u qaybiyey qayb addoonkaygaa le qaybna anaa iskale faatixada laga wada markaasaa wuxuu yidhi rabbi tabaaraka wa faidaa qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaala allaahu xamadanii cabdii nabigaa dhahay sal alay addoonku markuu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu akhriyo alla wuxuu leeyahay addoonkaygii waa i mahadiyey waa i ammaanay markuu yidhaahdo alraxmaani alraxiim markuu addoonku akhriyo alla wuxuu leeyahay asnaa calaya cabdii addoonkaygii ammaantiibuu ku celiyey marka sanaa waxaa la yidhaahdaa waa markaad ammaanta ku celiso mar labaad mar saddexaad ku celisaa sana la yidhahda wuxuu leeyahay sheekh alcuthaymiin macnaha waxaa xoojinaya luqadda carabiga kelimada sana luqadda carabiga ah macnaha ay ku leedahay baa xoojinahayo sanaaga maxaa la sideedaba assaniyu waxaa la yidhahdaa luqadda carabiga ah marka loo noqdo celintaa la yidhahdaa celintaa la yidhahdaa oo waxaa weye alicaada walrujuuc baa la yidhahda soo ma assaniyu masala waxaa leleeyahay sana alxabla baa la leeyahay sana alxabla xadhiggii buu laabay marka kelimatu sana laabid iyo ku celin bay ku timaadaa sidaas daraaddeed alxamdu in la yidhahda alsana biljamiil sax ma abule bal waxaa la yidhahdaa farqun bayna alsanaa wa bayna alxamdi sanaaga xamdigu wuxuu noqonayaa markuu soo noqnoqdo oo dhowr goor lagu celiyo way macana alladii allahaasoo laa yakluu uusan ka marhnayn min cilmihi cilmigiisa uusan ka marhnayn makaanun meelna ayna ka marhnayn cilmigiisa meel ka marani ma jirto kelimadaas waa kelimo qur-aankuna tilmaamay ijmaacu salafna ku dureersadayo allaha tabaaraka watacaala ogaanshihiisa iyo ka warhayntiisiiyo cilmigiisa meelina kama marhna wax walbuu la socdaabay macnaha ayib shay walba waa og yahay sida meelo badan qur-aanka alla sheegay tabaaraka watacala wa cindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ila hu wayaclamu ma fi lbari walbaxri wma tasqutu min waraqati ila yaclamuha walaa xabatin fi dulumaati alardi walaa ratbin walaa yaabisin ila fi kitaabi mubiin yani waxa weye qeybka khasnadihiisa isagaa haya mana oga isaga cidaan hayni wuxuu og yahay badda iyo berriga waxa dhexdooda waraaq kastoo geed ka soo dhacdu ogyahay caleen kastoo geed ka soo dhacduu ogyahay xabad kasta oo dhulka mugdiyadiisa ku dhex jirto ogyahay mid ingegan iyo mid muxuu ahay qoyan buu ogyahay dhammaantoodna waa qoran yihi alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samai ma fi samaawaati wama fi lardi ma yakunu min najwa alaaatin ila huwa raabicuhum walaa hamsatin ila huwa saadisuhum wla adnaa min dalika wala akara ila huwa macahum aynama kaanuu uma yunabihum ywma alqiyaamati me bima camiluu ywma alqiyaamati ina allaha bikulli shayin caliim maxaa laga wadaa waxaas marka maciyadaasi waa maciyat lcilmi waa la socdaa waa logis وحكست أجر هاي رضا بالنام إلهي تبارك وتعالى والله صعد ومعنى هاي ده زبر بدين إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كر إيه هو شيء كرا ما بقى إلهي كقرص الله تبارك وتعالى ليش يتوني هاتو وحد انتو دوني هلأك هذا معنى مركز تدس الله تبارك وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما wax walba ilahay cilmi waa ku koobay tabaaraka wa tacala culimmadu markay masaladaasi ay ku xeel dheeraanayaan waxay leeyihiin xataa waxay leeyihiin wax dhicitaankiisu mustaxiil yahay aan dhici karin haddii la qadaro inuu dhaco ma dhici karo laakiin haddii la qadari lahaa inuu dhaco siduu noqon lahaa buu alla garanaya iska badaa wax dhacay iska badaa wax dhici doona iska badaa wax dhici karoo suurto geli kara xataa waxaan suuroobi karin haddii la qadaro inuu suuroobo siduu u dhici lahaabuu alla garanaya tabaaraka watacala soo ma qur-aankana meelo ka mid baa lagu tilmaamay masalada iyada maa low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu e lafasadata subxaan allah soo ma samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda miyay suuroobi kartaa ilaahye aan alla ahayn inay jiraan inay jiri jiri karaan ma wax suroobi karaan ya ma wax dhici karaan maba dhici karaan taas soo mustaxiil maa laakiin haddii la qadaro inay suuroobdo hadday suroobi lahayd ka soo qaade maxaa ka dhalan lahaa la fasadata dhulkiiyo samadu waa fasaadi lahay alla cilmigiisa marka meel xad male wax koobi karana male wax mustaxiil ah iyo wax mumkina ah, iyo wax walba ilahi waa la socdaa tabaaraka wa cilmigiisa waasica buu ka hadlaya alladii laa yakluu min cilmihi makaan waana sifatun azaliyatun abadiya sifatu lcilmi waa sifa azaliya abadiya weligiina alle kama zuulin kana zuuli maayo inuu ku sifaysnaan doono sifatu lcilmi wey macana ayib cilmiga alla tabaaraka wa tacaala uu leeyahay waxaa inkiray oo waxyaabuhu intayna dhicin inuu ka warhayo inuu ogsoon yahay waxaa inkiray dawaa'if ee ummadihii hore ka mid ummadeennana waxaa inkirtay Eh, nimankaan hadda sheegayno qadariyada la yidhahdo khaasatan hullaadooda hullaatu lqadariya kuwooda sii xag oo yidhi wax kasta markuu dhacayo unbuu alla ka war helaaye arrintuu wayba cusub tahay markaa ay dhacaysayba ku cusub tahay waa dad islaamnimo sheeganaya dadkaas laakiin culimmada sunnadu waxay isku waafaqeen inay kafara yihiin kuwii waagaa noolaan inay gaalo ahaayeen sidaas cid qabta hadday soo baxda inuusan muslim ahayn ayb adiga waxa masaladaasi sidaa yo mana walaa yushghiluhu alla ma mashquuliyo sha'nun arrin can sha'nin arrin kale kama mashquuliyo allah tabaaraka wa tacaala likamaali qudratihi wa kamaali qayuumiyatihi shay shay kale ka mashquulin kara ma jiro saas macanaa arrin arrin kale kama mashquuliyo makhluuq markuu daberahayo oo uu hawshiisa ku jiro mashlu makhluuqaasi uu hawshiisa ku jiro kuwo kaleeta hawshooda inuu qabto kama mashquulinayo makhluuqu laakiin waa ka gedisan yahay makhluuqa kooda ugu awood badan hawl markuu ku jiro hawlo badan ma qaban karo soo ma waad mashquulsan tahay saas daraaddeed baa qaacidadu waxay ku timid almashquulu e laa yushaqa ah, war waan mashquulsana dersi baan ku jiraay dersi baan ku jiraay hadi muxuu ahaay ba hawl kaleen geli karaa ah, war waan tukanaya hawl kale ma geli karo hawl baad ku jirta hawl kale ma qaadi karo laakiin allah tabaaraka wa hal mar hal mar irbiriqsi ka yar buu wuxuu wada fulinahayaa intaasoo dhacdooyin buu fulinaya maxaa dhimanaya maxaa la noolaysiinaya maxaa dhalanaya maxaa kor loo qaadaya maxaa hoos loo dhigaya maxaa kursi la saaraya maxaa mid laga ridahaya maxaa yani waxa weye waa waa waa hal mar bay wada dhacayaan marka wax wax ka mashquuliya ma jiro alla tabaaraka watacala shay shay kale ka mashquuli ma jire waxaa uu samaynaya rabbi tabaaraka watacala waa ka aayadda qur-aanka rabbi tabaaraka watacala yidhi innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun amarkiisu baaba intaaba ahow waana ahaanaya marka wax mashquula ma aha alla tabaaraka watacala makhluuq baa mashquule ilaahay tabaaraka watacala ma mashquulo oo addoommadiisa ma mashquul wax mashquuliya ma jiro jalla wuu weynaaday alla tabaaraka watacala jalla wuu weynaaday alla tabaaraka wa tacaala can ilashbaahi buu ka weynaaday waxyaabo shabaha oo u eg walandaadi kuwa la midana wuu ka weynaaday alashbaah waa jamcu shabiih walandaad waa jamcu niddin saas maanaa ashbaahda waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha isu eg allah wuxuu ka wen yahay wax u eg wax u eg waa ka wen yahay wax u ekaan kara ma jiro waay وحكى وحكر كونها عن الأنداد وجمع ندنا نظيف لمدة واستقوا كلا وكوي تاسو معنا يعني ما سورو بكرت مخلوقي سلقمه لكرا عيد بؤك عيد شبه هذا يعيد عيد صورة طونا كليوي رب تبارك وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه وفي عبادته كل واحد meelna wax uga soo dhawaan kara ma jirto saas daraaddeed ba alla tabaaraka watacala wuxu uhi falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun allah ha u yeelina kuwa la mid ah idinkoo og inuusan lahayn kuwa la mid ah maxaa laga wadaa waa asnaamta soo ma markaad sanam caabudayso sanam sanam markuu ruux caabudo ama weli caabudo ama cid aan alla aan haynuu caabudayo yacni allah iyo kaasuu isku mid ka dhigay dhagaxan iyo alle baad wax wadaajiso isku mid baad ka dhigtay wadaadka qabriga ku jiriya allaad wax wadaajisay taa way midda laga hadlayo falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuun shardi maaha inaad tidhaahdo allah tabaaraka wa tacaala iyo wadaadkan qabriga ku jiraayay labaduba isku awoodooya waa isku mid shardi maaha wixii alla lahaa oo baryo ahayd haddaabad siiso allaad kala mid dhigtay midda lagu leeyahay allaha kala mid dhiginana waa taa leanna maba soo marinba adduunka cid tidhaahda muxuu ahay inta badan cid tidhaahda alle iyo addoommadiisu way siman yihiin waa isku mid ee waxaa laga hadlayaa wixii alla lahaa ee cibaadaheeda khaas ku ahayd haddaad siiso nidi baad ka dhigtay mid alla lamidaad ka dhigtay mana taasi waa mid lididay allah tabaaraka watacala marka nidi iyo shabiihba waa ka nasahan yahay waxaa inoo imaan doontaa aayadda qur-aanka laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu albasiir allah tabaaraka wa isagoo kale wax a jiro waana midka maqlaha ah ee arkaha ah walam yakun lahu kufuwan axad allah tabaaraka wa cid u kuf ah oo u dhiganta ma jirto alkufu waxaa laga wadaa bimacna nadiir alkufu walnadiiru walniddu waa isku macno ah, kulli waa isku macani wey mana wax ilaahay tabaaraka wa tacala u ama ah jirto laba qolaa masaladaa ku khaldantay ama adhahno saddex qolo oo isku dhow qolo qolyaha ka mid a ah, daa'ifo ka mid a allah bay waxay shabbahday khalqigiisa ku shabbahday qoladaas ilaahay bay shabbaheen oo khalqiga ku shabbaheen allay tabaaraka wa intay sifaadkiisii soo qaadeen bay sifaadkiisii kuwii addoommada kala mid dhigeen kuwa kuwa waxaa ka mid ah niman dawaa'if ka mida ah, raafidada shiicada ka mid ah. sida niman la yidhahdo hishaamiye iyo daawuudiye iyo khataabiye iyo bayaaniye iyo waa fara badan yihi allah iyo makhluuqiisiibay isu ekaysiiyen oo waxay ka dhigeen alla tabaaraka wa tacaala hadduu sheegto qudro sheegto hadduu yad sheegto kuwii addoommado kale ka dhigeen mushabiha la yidhahda markuu alla yidhi tabaraka wejiguu leeyahay waa wejiga addoommado kale dheh gacan buu leeyahy waa gacanta addoommado kale muxuu ahaaye wuxuu leeyahay sifaatkii rabbiyo sifaatkii addoommada isku mid ka dhigay kuwa mushabiha la yidhahda qolada waa la diidaya waxaa la leeyahay allah wax shabaha ma jiro wax u egna ma jiro qolada labaadna waxa weeye makhluuqiiba intay kor u qaadeen shabbahu lmakhluuqa billah makhluuqiiba intay qaadeen bay allo oo kale ka dhigeen waa cagsi soo ma ku hore maxay ahayd allay waxay ka dhigeen sidii addoommadoo kale qoladanna addoommadiibay qaadeenoo allo oo kale ka dhigeen qolada dambe oo yeyihiin kuwaas waa masalan qolyaha yidhi allaha tabaaraka wa tacaala masalan ciise waa wiil ilaahay oo kaleeto ama waa alle saas maana qolyihii yidhi sanamyadooda sidii ilaahoo kale u caabuday dhagax bay qaadeen markaasa waxay siiyeen sifaatkii alla lahaa xaqii alla lahaa bay siiyeen kor bay u qaadeen ciise oo addoonay kor u qaadeen oo nebi ah oo addoon ah markaasaa waxay yidhahdeen isagaaba alla ah addoon iyo allay marka isku shabaheen waxaa ka mid a ah masalan dad fara badan oo noocaasa oo ay ka mid yihiin masalan kuwa muxuu ahaayey awliyada iyo dadka dhintay iyo ilaahay siiya waxyaaluhuu lahaa siiyo baryada iyo kaalma weydiisiga iyo cabsida iyo cibaadada iyo siiyaay makhluuqaasay qaadeenoo markaasay ilaahay mansiladiisii gaarsiiyeen alloo kalwa ka dhigeen oo wixii alla lahaa haddaad siisay isagoo kala ka dhigto marka qolana allay soo dejiyeen oo hoos usoo dhigeen oo meeshuu mudnaa hoos uga soo dhigeen ilaa ay makhluuqii kala mid dhigeen qolana makhluuqii bay meeshiisii ka qaadeenoo allo oo kale ka dhigeen labada qolaba waxaa la yidhaahdaa mushabbiha la yidhahdaa qoladood mushabbiha la yidhahda qolo waaba ka dardareenoo kuwan la yidhaahdo muxuu ahaayey suufiyada sii xag jirta oo niman la yidhahdo ahlulxuluul walitixaad baa jiro say u wadeen u wadeenoo ula durkaysay markii dambe gaadhayba ilaahay iyo addoommadiisu waxba ma kale ahee addoonna waa ilaah ilaahna waa addoon tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira rag culimo sheeganahayo wadaadnimo sheeganahayo islaam sheeganahayo bay halkaa la gaadhay inay yidhaahdaan eygu waana ilaah waana ey doofaarkaa meesha taagan ilaahna waa ku dhex jiraa waana doofaar war see ku suuroobi kartaa anigu buu leeya anigu ilaahna waanahay addoonna waanahay walikala saar meeshay ka timid ma taqaanaa fikirkaas waxaa la fogaaday fikirka dhahaya ilaahay meel walbuu joogaa ee soomaali laga keri waayo dad badan ilaahay meel walbuu jooga waa fikir khaldan ilaahay meel walbuu joogaa markay yidhaahdeen baa waxay ka dhalatay oo meel walbuu joogaa macnaheedu soo wuu kugu dhex jiraa maaha haawuuba igu dhex jiraa bay dhaheen ayib oo adigii ilahay fikerkii isku mid baanu nahay waa fasaadka ay leedahay ama ka dhalanaya luzuuman ka dhalanaya caqiidada dhahaysa ilahay meel walbuu joogaa waana caqiido fasid ah waxaa jira maaha meel walbuu jooga waa caqiido fasid ah. fasaadkeeda markay arkeenna waa u doonaa qolyihii rumaysnaa intay ka carareen oy ka dideen baa waxay ku dhaceen mid kaba daranba markaase waxay dhahdeen mawjuudun bilaa makaan bay dhaheen ah, ilaahay waa jira laakiin meel la-aan buu jira meel aan ku sheegna garan mayno war wax meel lagu sheega aan la garanayn waa waxaan jirinba shabahu llaha bilmacduum markaas waxaan jirin ilahay ku shabahay sidaas daraaddeed haddaad ka cararto qur-aanka iyo sunnadu caqiidaday taqriiriyeen haddaad ka cararto balaayo unbaad dhexsinba midba mid bay kuusii dhiibi ilaa marka dambe waxaas aad ka dhaqaaqdo soo ma marka qolyahaas waa tashbiih weliba fog waay oo qolada nasaarada ah ayagu waxayba ku gaabsadeenba alle ciisuu dhex galay ciise waana alle waana addoon way isku dhex jiraan ciisay ku gaabsadeen laakiin qolo sufiyo waxaa timid tidhi ciise keliya ma ahee alle addoommadoo dhan buu wada dhex galay oo ku wada dhex jiraa oo islaannimo sheeganayaba dib ka timid waa mushabbiha marka oo ilaah iyo khalqigiisiibay isu ekaysiiyeen oo isdhexgeli waayeen isdhexgeliyeen oo ay kala saari waayeen marka jalla alla waa weynaaday canil ashbaahi kuwa u eg buu ka weynaado wax u eg ma jiro walandaadi kuwa la mid ah na wuu ka weynaaday alla tabaaraka wa tacaala oo wax rabbi tabaaraka watacaala shabaha ma jira aayadda qur-aanku inoo keeni doonaa oo dil ka keeni doonaa laysa kamilihi shayun wahuwa samiicu lbasiir meeshaasaana kusii faahfaahin doonaa insha allahu tacala hada billahi tawfiq wsala allahu waslam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem